bismi اllahi الرحman الرaحim alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cqdaة min lisani yafqahu qawlii qala اlmusanifu raximah اllah fasl faslun ay hada fasilun kani waxa weeye fasl iyo kala saare weey wixiina soo hormaray iyo sheekhu markii musanifku uu ka faaruqay inuu sheego calaamaadka iyo icraabka calaa sabiili tafsiil waxa uu gudagalay inuuga hadlo calaa sabiili اlijmaal siday ahayd caadatu lmutaqadimiin oo mu'alifiinta ka mid ihi waayo waxay tamriin u tahay daalibka mubtadiga ah weliba waxay tarsiikhinaysaa hawshaasi maskaxdiisa ayaa waxa weyan ay ku degaysaa kolkaa baabkan culimadu waxay idhaahdaan waa asaas alcarabiya ayaa ay yidhaahdaan markaa sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu sheegi doonaa mucrabaadda asmaada iyo afcaashaba inay laba unu qaybsami doonaan mid saddexaadna aanu jirin hawshaasina waxa u daliila alistiqraa' watatabuc markaa sheekhu waxa uu yidhi jamiicu maa ay jamiicu ladii kii dhammaantii taqadama soo horu maray ay huwa maagu min almucrabaati mucrabaadka xaalada u yahay qismaani ayduu qismayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeye qismun qayb yucrabu waa la icraabi ay huwa qismiga bilxarakaati xarakaat ayaa lagu icraabi wa qismun qayb yucrabu waa la icraabi ay huwa qismiga bilxuruufi xuruuf ayaa lagu icraabi ama ka bedel qismun weeyi qaybkaasoo yucrabu la icraabi ay huwa qismiga bilxarakaati xarakaat lagu icraabi oo calaamatulicraabkii xarakow noqoni wa qismun iyo qayb weeyi qaybkaasoo yucrabu la icraabi ay huwa qismiga bilxuruufi xuruuf lagu icraabiyo calaamadii icraabku xaraf noqonayo faladii ay falqismu qaybka alladii qaybta yucrabu la icraabi ay huwa ladiiga bilxarakaati xarakaat lagu icraabi arbacatu anwaacin noocyo afar ah weeyi alsmu weeyi ismigii almufradu la keliyeeyey wa jamcu tagsiiri jejabinta jamceegii weeyi wa jamcu lmu'anahi ka la dhidigeeyey jamciisii weeyi jamacaasoo assalimu nabadda galay waalficlu weeyi ficilkaasoo almudaaricu mudaarica oo asmaada shabahay alladii mudaaricaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ay biaakhirilmudaarici mudaarica aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shaygaasoo mimaa yuujibu binaa'ahu waxa binihiisa waajibinaya sida labadii nuunood aw mimaa yunqilu icraabahu waxa icraabkiisa raraya ah sida damaa'irtii baariska ahayd waawiljamaaciya iyo alfitnaynki iyo yawlmaanath almukhaataba wa kulluhaa ay wa kullu larbacati afartan dhammaantood turfacu waa la rafcini bidamati dama ayaa lagu rafcin wa kulluhaa dhammaantood tunsabu waa la nasbini bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbin wa kulluhaa arbacada dhammaantood tukfadu waa la khafdin bilkasrati kasra ayaa lagu khafdin wa kulluhaa arbacada dhammaantood tujzamu waa la jasmini bisukuuni sukuun ayaa lagu jasmin wa kharaja waxaa baxay can daalika madkuurka aan soo sheegnay waxaa ka baxay halaathatu ashyaaa shayaalo saddexa ayaa baxay alsmu baa baxay alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomahayn mufradan mid mufrad ah kaana ahaaya ay huwa ismigaasi maalaa yansarifkii aw jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir ahaaya fainahu maalaa yansarifka yukfadu waa la khafdini bilfatxati fatxa ayaa lagu khafdin maa muddo ayaa fatxa lagu khafdin lam yudaf aan la idaafayn ay huwa maalaa yansarifka aw tadkhul aw lam tadkhul ama ayna gelin alayhi ay calayhi maagaasi maalayansarifka al ali ayna gelin wa jamcu lmu'anasi ka la dhadigeeyey jamciisii ayaa baxay jamcii asaalimu nabada galay ee cani tagsiiri jajabinta ka nabada galay fainahu jamcaasi jamcu lmu'anas asaalim yunsabu waa la nasbini bilkasrati kasra ayaa lagu nasbin walficlu baa baxay ficilkii almudaaric mudaarica ahaa mudaaricii almuctalulaakhiri aakhirka ka jirana fainahu muctalulaakhirka yujdamu waa la jasmini bixadfi aakhirihi ay bixadfi aakhirimuctali muctalka aakhirkiisa goyntiisa ayaa lagu jazmin wataqadamat way soo horu martay amhilatu dalika madkuurkan aynu tilmaanay tusaalayaashiisi iyagoo waadixa ayay soo horu mareen buu yihi sheekhu wladii ay wlqismu ladii qaybka yucrab la icraabi huwa ladiiga bilxuruufi xuruuf lagu icraabi arbacatu anwaaci noocyo afar a weeye almuhanaa ismigii labada laga dhigay weeyi wamaa ay waladii kii weeyi xumila la xambaaray huwa ladiiga calayhi ay cala lmusanaa musanaha lagu xambaaray wa jamcu lmudakari ka labka laga dhigay jamciisii weeyi jamcii assaalimu jabjabka ka nabada galay cani tagsiiri wamaa ay waladii kii weeyi xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmudakari saalimi lagu xambaaray waalasmaa'u magacyadii weeyi asmaa'adii asitatu lixda ahayd waalamhilatu tusaalayaashii weeyi amhiladii alkhamsatu shanta ahaa fa fa yurfacu waa la rafcini ay huwa muhanaha bilalifi alif ayaa lagu rafcin wa yunsabu waa la nasbin oo wayujaru waa la jeri bilyaai ya ayaa lagu nasbin oo lagu jeri ya-daas oo almaftuuxi la fadxinayo maa xaraf la fadxinayo xarafka oo habata wastaqara sugnaaday qablahaa qablalyaai ya-da horteed ya-daas oo almaksuuri la hoos dhigayo maa xaraf la hoos dhigayo xarafka oo habata wastaqara sugnaaday bacdaha ay bacdalyaai ya-da dabadeed wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi ay bilmusana musanaha waxaa la haleeshiiyey ihnaani baa la haleeshiiyey wasnataani baa la haleeshiiyey wasintaani baa la haleeshiiyey mutlaqan xaalay yihiin baa la haleeshiiyey kuwa la idlaaqay ama la idaafeeyo ama yaan la idaafayn sawaaun udiifa ilaa daahirin aw ilaa mudmarin wakilaa baa la haleeshiiyey wakiltaa baa la haleeshiiyey bishardi idaafatihima ay bishardi idaafati kila wakilta kilaa iyo kiltaa uu idaafayntooda shardinteeda ayaa lagu haleeshiiyey ila damiiri damiir loo idaafeeyey labadooda wadalika tusaale naxu jaa-anii waxa i soo gaadhay kilaahumaa labadii nin dhammaantood wa labadii dumar dhammaantood wara'aytu waxaan arkay kilayhimaa labadoodii ayaan arkay wa kiltayhimaa labadii dumarka ahaa ayaan arkay wa marartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadoodii oo dhan ayaan soo maray wa kiltayhimaa labadoodii ayaan soo maray oo dumar ah fa in udiifaa haddee kilaa iyo kiltaa la idaafeeyo ila daahiri daahir hadii loo idaafeeyo kaana waxay ahaanayaan kilaa iyo kiltaa bil alifi ay multabisayni kuwa ku dheehan bil alifi alif kuwa ku dheehan ayay ahaanayaan fil axwaali xaaladaha dhexdooda kuwa alif ku dheehan ayay ahaanayaan axwaasha athalaathati saddexdaa oo dee rafcadii iyo nasbadii iyo khafdadii ah wa kaana wuxuu ahaanayaa icraabuhumaa ay icraabu kila wa kilta kilaa iyo kilta icraabkooduna wuxuu ahaanayaa bixarakaatin xarakaat kuwa mid ku sugan buu ahaanaya xarakadaasoo muqadaratin la qadarayo fii tilka ay calaa tilka taa dusheeda lagu qadarayo alalifi alifta ah wadalika tusaale naxu jaa-ani waxa isoo gaadhay kila rajulayni labadi nin ayaa isoo gaadhay wakilta mra'atayni iyo labadii dumar ahaa wara'aytu waxaan arkay kila rajulayni baan arkay wakilta mra'atayni baan arkay wamarartu waxaan soo maray bikila rajulayni baan soo maray wakilta mra'atayni baan soo maray wamaa jamcu lmudakari jamaca mudakar jamicii assaalimu nabada galay fayurfacu waa la rafcini jamca bilwaawi wow ayaa lagu rafcin wayunsabu waa la nasbin oo wayujaru waa la jari bilyaai ya ayaa lagu nasbin oo lagu jari ya-daasoo almaksuuri lahoos dhigayo maa xaraf lahoos dhigayo xarafka oo habata wasaqarna sugnaaday qablahaa ay qablalyaa-i ya-da horteed ya-daasoo almaftuuxi la fadxinaayo maa shay la fadxinayo maaga oo habata wasaqarna sugnaaday bacdahaa ay bacdalyaa-i ya-da dabadeed wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi ay biljamci lmudakari saalimi waxaa la haleeshiiyey uluw lafdiga abaa ah la haleeshiiyey wa caalamuuna baa la haleeshiiyey wa cishruuna baa la haleeshiiyey wamaa shay baa la haleeshiiyey maaga oo habata wasaqarra sugnaaday bacdahu cishriin dabadii sugnaaday oo min alcuquudi guntimaha ah ila tisciina wantahi gaadh ila tisciina ilaa sagaashan gaadh wa araduuna baa la haleeshiiyey wa sinuuna baa la haleeshiiyey wa baabuhu ay wa baa la haleeshiiyey la haleeshiiyey wawaabiluuna baa la haleeshiiyey wacilliyuuna baa la haleeshiiyey wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala walaa ya'tali yay dhaaran ulilfadli kuwa fadliga u saaxiibka ayo dheeraadka minkum xaalay idinka idinka mid yihiin wasacati iyo ballaanida an yuutuu inay siiyaan ulilqurbaa kuwa dhowaalaha u saaxiibkaa inay wax siiyaan yay ka dhaaran wa ka qowlihi tacaala ina fii dalika arrintaa dhexdeeda ayay ku sugnaatay ladikraa waano liuli lalbaab dadka indheergaradkaa ayayna ugu sugnaatay walxamdu mahad oo dhani haabitun waxay u sugnaatay lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihi rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa walabituu waxay ku nagaadeen waa asxaabu kahfiye fii kahfihim godkoogii ayay ku nagaadeen halaaa miatin saddex boqol ayay ku nagaadeen siniina bay ku nagaadeen sanadaa alladiina kuwii weeyi muqtasimiintu jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aanka cidiino qayba ka yeelay shaqalatnaa bay odhanayaan waxaana mashquuliyey amwaalunaa xoolahayadii iyo hantidayadii wa ahluna iyo ahladayadii ayaana mashquuliyey bay odhanaya min awsadi ma kii ka ugu wanaagsan ugu dhexeeya quudiya tudcimuuna aad quudinayseen ahliikum ahladiina aad quudinayseen ilaa ahlihim anlan yanqalib arasuulu wlmuminuuna ilaa ahlihim saasaad malayseen inayna usoo noqonayn rasuulka iyo mu'miniintu ilaa ahlihim ahalkooda inayna usoo gadoomahayn ina kitaaba alabraari samafalayaasha kitaabka la ficiliyiina ayuu ku sugnaaday wamaa maxay ayaa adraaka ku ogeysiiyey ma maxay ayuu yahay ciliyuuna ciliyuun waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey waa mar asma sita sheekhu raxima llahu tacaala fasalkan waa iska tamriin weeyaan wixii markii hore inoo soo hormaray calaa sabiili tafsiil unbu inoo soo celiya haddana calaa sabiili ijmaal waaba inta marka wax adagi kuma jiro wuxuu inoo sheegay mucrabaaddu sida ay u dhan tahay inay u iyo qayb lagu ciraabo xuruuf labadaasi unbay u qaybsantaa qaybta xuruufta lagu icraabaai waxa weeyi qaybtaasi xarakaadka lagu icraabo waa afar afar weeyi afartaasi asmaada waxaa gaar ku ah saddex afcaashuna mid bay leedahay xarakaadkaasina wuxuu uga jeedaa waa waxa weeyi waa damadii iyo fatxadii iyo kasradii sukuunkana waxa weeyaan waa lasoo haleeshinaya isagana sukuunkana waa lasoo haleeshinaya marka wuxuu u soo horumariyey liana alicraaba bilxarakaati wa bisukuni aslun lilicraabi bilxuruufi wa bilxadfi waxaa asal ah xarakaadka icraabka lagu icraabayo ayaa asal ah iyo sukuunka kaasi ayaa asal ah wuxuuna ka asalsan yahay icraabka lagu icraabo xuruuf iyo xadaf sida aawadeed ayuu soo horumariyey marka waa afar waa ismi mufrada iyo jamcu tagsir jamculmuanai saalimi ficlilmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay intaa waxaa lagu icraabaa buu ku yihi sheekhu maxay xarakaa lagu icraaba oo markaad icraabaysid calaamadda icraabka ee aad ugu hagaagaysaay waa xaraka wey waa xarako wey waynu barnay intaba iyagoo tafsiilana horeynu uqaadanay una soo celin doonaa insha alla waayahay qaybna waxaa lagu icraabaa buu yidhi xuruuf qaybtaasi xuruufta lagu icraabayaana waa afar afartaasi asmaadu waxay leedahay saddexde afcaashuna de mid ba iyadana ku yeelanaysa mid bay ku yeelanaysa markaa wuxuna yidhi wakulluhaa turfacu bidama afartaa la soo tilmaamay afartaba damaa lagu rafciyaa buu ku yidhi waa biduuni istinaa'in wax laga soo reebayaa ma jirto waana sidaa afarta aynu tilmaanay ismiga mfradkaa jamcu taksiirka jamculmaanati saalimi ficlilmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay waxaa lagu rafciyaa oo calaamatulicraabka uu noqdaa damo waa biduuni istinain soo sax ma daila jumhurigeyna daba socotaay wa tunsabu waa la nasbini bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbin afartaa aynu soo tilmaanay dhammaantood waxaa lagu nasbinayaa fatxa ayaa lagu nasbinayaa waa bistinain iyada waxbaa laga soo reebaya maxaa laga soo reebayaa jamcu lmuanaf asaalim baa laga soo reebi doonaa isaga oo iyada oo xaqiisu ahaa in lagu nasbiyo fadxo wuu ka bixi doonaa maxaa lagu nasbin doonaa kasre ayaa lagu nasbinaya wa tukfadu bilkasrati kasre ayaa lagu khafdin waa bistitnaain iyaduna istitnaa ku jira horta afcaal o dhan halkaa inaga dhig afcaal oo dhan he halkaa inaga dhig ismigi dib ugu laaban ismigii maalansarifkaana halkaa inaga dhig isagana ismigii maalansarifkaana dee kasre laguma khafdiya waad soo barateen haddeed maqashiin ismi maalansarifana qalbigaaga waa inu kusoo dhaco inay laba yihiin maxaa looga jeedaa ismi mufrad iyo jamcu tagsir labadaas ma maalayansarifa sheekh saa waynad garati markaa ficil isaga halkaasaynu dhignay ismigii baynu kusoo laabanay ismigiina maalayansarifkii baa inaga baxay waxaa lagu khafdiyaa fatxa lagu khafdiyaa wa tujzamu bisukuuni dhammaan afartaa lasoo tilmaamay sukuun baa lagu jasminayaa biistinaa'in iyadana ismi oo dhan halkaa inaga dhig ficilkii dib ugu laaban maxaa naga baxaya kii muqtalkaabaa inaga baxaya kii muqtalka ayaa waxa weeyaan inaga baxaya waka intiiba uu kuu sheego wuxuu ku yidhi wakharaja can dalika madkuurkaa la soo sheegay waxaa ka baxay alaaatu ashyaa buu ku yidhi alismu baa baxay alladii laa yansarifu ismigaasoo sarfi aan aqbalayn tanwiin ma aqbalayo tanwiin ma aqbalayo oo sarfiga dee tanwiinta waa loga jeda waad garanaysaa bay la tahay tanwiinu tamkiin tanwiinu sarfina waa la jiray kasra lagu jirana ma aqbalaya sheekh sababtu aqbali waayo waa maxay baab gaaru sheekhu kaga warrami baab gaara ayuu uguntuu kaga warrami ama mufrad ha noqdo ama jamcu tagsir ha noqdo waaniya kula hadeed maalayansarif maqatid waa labadaa midun ama waa mufrad ama waa jamcu tagsiir isagu u baxayo waxaa lagu khafdiyaa buu ku yidhi maxay fatxaa lagu khafdiyaa halkuu ka baxay ya wa tukfadu bilkasrati buu ka baxay de wa tukfadu bilkasrati buu ka baxay saa ula soco laakiin shuruud baa u taalla shuruuddaasi waa maxay anlaa yakuna mudaafan waa inaanu mudaafayn wa anlaa yakuna maqrunan bial al mid lala xidhiidhiyana waa inaanu ahayn labadaa shardi ayaa la shardiyaa in laga waayo laakiin hadduu mudaaf yahay ama maqruun al u yahay xalabaynu soo baranay oo muxuu ku noqonaya asalkiisii hore kasra ayaa lagu khafdinayaa culima mayna basideen jamculmaanat asaalin baa baxay oo fa inahu yunsabu bilkasra isagana waxaa lagu nasbinaya maxay kasro fatxa lagu nasbin maayo wa kana xaqu an yunsaba biha halkuu ka baxay isaguna wa tunsabu bifatxati buu wa tunsabu bilfatxa waxaa kale oo baxaya ficilka mudaaric ee muctalulaakhirka muctal waynu garananayla tahay tacriifkiisu waa maxay ma huwa almuctal carif ilmuctal haddii la yidhaha maxaad oranaysaa ma aakhiruhu xarfu cillatin xuruuf ciluna waa imisa waa alwaagu walyaau walalifu waa cashirkii xalay wey wuxuu ku yidhi fainahu ficilkaasi muctalka ah yujzamu waa la jasmini bixadfi aakhirihi ay bixadfi aakhiri lmuctali muctalka aakhirkiisa ayaa la goynaya goyntaa la gooye aakhirkiisa ayaa isaga lagu jasminayaa isaga sukun lagu jasmin maayo ha ku ka baxay isaguna watujzamu bisukun buu ka baxay wuxuu ku yidhi wataqadamat amhilatu dalika tusaalayaashoodina way ku soo horumareen bu ku yidhi sheekhuyo falaa xaajata ilaa icaadatiha inaan hadda haddana soo celiyo de wax baahiyo inay ukalifaysaa ma jirto maanad soo marin waad soo martay waa lagu soo sheegay soo maa dee bes halkin noqo ila calaa sabili tafsiil baa lagugu soo sheegay iminkana waa calaa sabiili ijmaal mayna basiid ahayn halkaa waxaa naga baxay qaybkii la icraabayey xarakaadka qaybkii la icraabayey waa afar afartaasi saddex asmaada ayaa iskale halna afcaasha ayaa iskale qaybka xuruufta la icraabaana waa afar waa musanaha iyo wixii lagu xambaaray jamcu dakarusalim iyo wixii lagu xambaaray asmaada loo yaqaano asmaa sita amhilat lhamsa afartaasina waa maxay waa xuruuf weeyi xuruuf baa lagu icraaba iyagana maan ujeeda xuruuf ayaa lagu icraaba oo calaamatulicraabkoogii xuruuf ayaa u noqonaya isaga kuu tafsiilin doona insha allah marka labada hore saddexda hore asmaada ayaa iska le halka u dambeeyana dee afcaasha ayaa iskale afcaasha ayaa iskale saasay noqotay afartaa dambana marka isaga insha allahu tacala inoo tafsiilinaya wuxuu yidhi fa ama almuhana muhanihi fa yurfacu bilalifi muhanaha alif baa lagu rafciyaa bugui niyaabatan can idama wayunsabu waa la nasbin muanihi oo wayujaru waa la jeri bilyaai ya baa lagu jeri wayunsabu bilyaai niyaabatan can lfatxa wayujaru bilyaai niyaabatan can lkasra sidee loo xarakeeya waaye muanaha iyo jamcu way isku ekaanayaan labadan xaaladooda dambe sidee loo xarakeeyaa sidee loo xarakeeyaa wuu kuu sheego wuxuu ku yidhi ya-da ka horeeya waa la kor dhigaa sidii loo xarakeyniyu kugu sheegaya xarafka ya-da ka dambeeya oo nunka ana waa la hoos dhigaa buu ku basidan mana basidayn eeg almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacda qaabka wuxuu ka warramay maad fahmi kartin waa qaabka loo xarakeynayo weyaan qaabka loo dabdinayo weyaan musanaha yada da ila calaamatulicraabki waa ya-da maa oo xarafa yada xarafka e ka horeeya waa la kordhigaya xarafku doona ha noqdo hadda kolba tusaalehaan jaa zaydan baan tasniyaynayno xaalatu nasbi xaalatu jir bu jooga marartu bizaydayn iminka de daal ba ka horeeya daalkaasaynu kordhigayna yaada xarafka ka dambeeya waa nuun waxa ka horeya wuxuu noqon karaa dee shay kalu noqon karaa daalun ma noqon karo laakin waxa ka dambeeya nuun ubahanaya soo garan maxaa la samaynayaa waa kasrinaya waa la kasrinaya oo maxaa la odhanaya zaydayni baa la odhanaya zaydayni baa la odhanaya marka intaasina muxuu kaga warramay qaabkii loo xarakayn lahaa xukunkiisina uu kuu sheego wuxuu ku yidhi yurfac bilif niyaabatan can idam wa yunsab bilya niyaabatan can lkasra wa yukfad oo wayujar bilya niyaabatan can ilkasra sidaan u xarakeeya yaada xarafka ka horeeya kordhig xarafka ka dambeeyana hoos dhig sidaa ushaqal oo saa u xarakee garana intaa shuruuddiisina horaa usoo qaadateen shardulmusana an yakuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaathilun lam yuqni canhu gayruhu shuruuddiisiina baydkaasaynu kusoo dabdino isagana waad xifdideen maxaa kuu laaban maxaa la haleeshiyaabaa kuu laaban wkasendama wuxuu ku yidhi waulia bihi inaani wasnataani wasintaani mulaqan wakiila wakiiltaabuu mulaaadiisa horta mulaa maxaa tahay kulu maa fuqida shardan aw akara min shuruui aslihi waxaa la yidhahdaa waa wax kasta oo laga waayey hal shardi ama hal shardi wax ka badan oo shuruuda asalkiisa loo dhigayey ah shuruudda asalkiisa loo so asalkiisa hore shuruud umaynaan dhigin shuruuddaasi aynu u dhignay wax kamid ah haddii aynu weyno ama labaynu weyne ama mid baynu weynay suuradii musanahana wuu yeeshay dee waa ahaan baa lagu haleeshinaya weyan macnaha see loo haleeshinaya icraabkii musanaha la icraabayay baad icraabaysaa icraabkii musanaha la icraabayay ayaad isagana icraabaysaa oo aad marinaysaa hadda shuruuddiisii waad ka weyday laakiin suuradii musanaha ayuu noqday maxaad samaynaysaa icraabkii musanaha ad ku icraabaysa aad ku icraabaysaa maynaba sidan markaa shan shay ayay sheegaan inkastoo kitaabkii naazi shan kalena agga hoose kaga darayo shan kalena xagga ayuu kaga daraya shanta waxay ku ururiyaan wa alxaqu lmuhana khamsatan kila kiltaa wamaa sumiya wasna wasnata lakinahum fi lwalayni ishtarauu idaafatan ila damiiri faclaman wamaa siwaa haadayni jaaa muطlaqan can اtaqiidi bاladi qad culliqa intaasay ku kulmiyan wa alxaqu lmuhana muhanihi waxay haleeshiiyeen khamsatan shan bay wa alxaqu lmuhana khamsatan kilaabay haleeshiiyeen wakiltaabay haleeshiiyeen walxaqu lmusana khamsatan kila kiltaa wamaasumiya maasumiya wax la ydhaha bay haleeshiiyeen shaygii oo musanaa ayaa cid lagu magacaabay maasumiya la dhahda sooma cid baa looga magac dhigay dee sidii musanaha loo eraabaya wasna wasnata wasnaa iyo itnataanna way haleeshiiyeen midna ragay ku dhacaysaa oo itnaana itnataanna dumarkay ku dhacaysaa laakiin shantaa shayaa la sheegay maasumiyaha inoo dhig afarta hore labaynu uqaybinana ama isku duuduuba shantaba soo wada qaad waxaa loo qaybinaya laba loo qaybinaya labada loo qaybinaya waa maxay maa yulxaqu bilmusanaa bisharin iyo maa yulxaqu bihi biduuni sharin o bilaa sharin labadaasa loo kala qaadaya wax haleeshiinta la haleeshiinayo shardi loo dhigayo iyo wax haleeshiinta la haleeshiinayo bilaa shardi lagu haleeshiinayo labadaasaa loo kala qaadaya iyo itnatan iyo dee maasumiyahana soo raacso waa bilaa shardi wax shardiya male ama ha la idaafeeyo itnaan iyo itnatan baan ujeeda ad kolkan kuu sheegay ama ha la idaafeeyo ama yaan la idaafaynin dhaahira loo idaafeeyo yaan loo idaafaynin maxaa la samaynayaa waxaa la samaynaya waa la haleeshinaya iyagu biduuni shardin bay iyagu ku haleelaya biduuni shardin ayay ku haleelayaan oo mutlaqanta wuxuu ku leeyahay sawaaun udiifa ilaa dhaahirin aw ilaa mudmarin ama daahira loo idaafeeyo ama yaan loo idaafayn waa yahay kilaa iyo kiltaa waxaa shardiya in damiir loo idaafeeyo in la idaafeeyaa shardi maaha in la idaafeeyaa shardi maaha waayo waynu arki doonaa waxyaalaha idaafada laazimay ka mid yihiin waxyaalaha idaafada laazima ayay ka mid yihiin laakiin waxa shardiya waxaa loo idaafeynaya inuu damiir noqdo ayaa shardiya saxiix walala mudaaf ilayhigooga dambe ayaa shardi u noqonaya inuu yahay damiir inuu yahay marka waxyaala loo sii daafin shuruud gaara loo dhigdhigaa waynu arki doonaa insha allah markaa kilaa iyo kiltaa iyaga marka la haleeshinayo muhanaha shardiga loo dhigaya waa in damiir loo idaafeeyo waa in damiir loo idaafeyo waa in la idaafeeyo kuma odhan ee muxuu ku yidhi in damiir loo idaafeeyo ku yidhi soma waan sa ka fahmi kartid asalkooga horeba waxa shardi ah iyaga waa la idaafeeya waxyaalaha idaafada waa in loo idaafeeyo damiir waa in loo idaafeeyo marka la haleeshinayo musanaha hadda waad garan kartaa meleta waxyaalaha la haleeshiyo waa ithnani ithnani iyo ithnatani iyo thintani soo saddex labdiyalkaa inoogu muqonin kilaa iyo kiltaa ithnani raggay ku dhacdaa ithnatanina dumarkay ku dhacdaa waa luqatu ahli lxijaaz saasuna qur-aankuna ku yimid thintanina dumarunbay ku dhacdaa waa luqatu bani tamim oo hamzadii unbay tuureen de aliftii bay tuureen aliftii ayay tuureen kila iyo kiltan waa noqona kilana dee laba raggay ku dhacdaa kiltana dumarkay ku dhacda soo islamaynaan garan haye haddaba ithnaan iyo ithnatani dee musanuu shuruud bu iska lahaa shuruuddu iska lahaa waxaa sharda shardu musana an yakuna mucraman waa mufradan bu sooma aaway mufradkaogi ithnaan mufradkiisi me ma ithnun baa mufrada ma sintun baa mufrada kilaa mufradkeegi me ma jiro ma maadaama oo mufrad ayna lahayn mufrad he ayna lahayn suuradii musanana ay yeesheen musanaynu haleeshiinaynaa shuruuddiisiina waynu ka weynay waxaynu u icraabaynaa sidii musanaha loo icraabayey alif baad ku rafcini haye ya baad ku nasbini ya baanad ku jari ood ku khafdini kilaa kiltaana waa la alif baad ku rafcini yana waad ku nasbini yana waad ku jari laakiin iyaga waxa shardi ah in damiir loo idaafeeyo in la idaafeeyo maaha in la idaafeeyo idaafayba laazimaane waxaa loo idaafeynaya inuu damiir yahay baa shardiya ah. mayna basidayn iyo maasumiye qof zaydan baad u bixisanin maxaad odhanaysaa dee waa suuraddii wuxuu yeeshay musanaa soo ma maxaa la samaynayaa waxaa la icraabayaa icraabtii musanaha la icraabayay baa la icraabaya oo maasumiya ayaa la dhahdaa dhowr kalena marka xagga hoose ayuu idinka qorqorayaa laakiin shantaasi baydka lagu dabdiyay ayaad iska xifdiyaysaan walxaqu lmuhana hamsatan kila kiltaa wamaasumiya watna wathnata lakinahum fi lwalayni ishtarau labada hore waxay u shardiyeen waa kila iyo kiltaahe idaafatan ila damiiri in damiir loo idaafeeyo faclaman arrintaasi ogow wamaa siwaa hadayni jaa mulaqan labadaa wixii ka soo hadhay waa yimiday isagoo oo la sii daayey can itaqyiidi biladi qad culliqa taqyiidka iyo dabarka labada hore lagu xidhayaa in idaafo in loo idaafeeyo damiir inta kale iyaga waa laga sii daayey oo looma dhigin oo bilaa shardiba iyaga lagu haleeshiinayaa way macnuhu marka halkaa bayd labada saddex bayd weeyaan وألحقوا المثنى خمسة كلا كلتا وما سمي وثن وثنة لكنهم في الأولين اشترطوا إضافة إلى الضمير فاعلما وما سوى هذين جاء مطلقا عن التقييد بالذي قد علق وسدح بيتهما سدح بيتهما الله حفديا ميرك سوي كتبصعني وانا يكون فضلان إن شاء الله مركا وحيدي مثنى وحا لو رفعيا ألف وانا سو دافني كسو سو اثنان يا اثنتان مطلقا حاليهين كوا لا إبلاقي مركا مطلقا تمحوك وضع سواء أضيف أو لا ha la idaafeeyo ama yaan la idaafaynin ha la idaafeeyo ama yaan la idaafaynin daahir ha loo idaafeeyo ama damiir ha loo idaafeeyo farqi male iyaga bilaa shardin baad ku haleeshinaysaa wakila wakilta baa la haleeshinaya kilaa iyo kilta ayaa la haleeshinayaa bishari idaafatihima utiirinta labadoodan loo tiiriyo shardinteedaa lagu haleeshiinaya ila damiiri damiir loo idaafeeyo oo iya waxa shardiya maxay in damiir loo idaafeeyo ayaa shardiya waaya tusaaluu kuu tusaaliya wuxuu ku uhi jaani jaa-o anigi nidhaa di mafcuul qaato bimacnaa wasala laga laqmaya jaanii waxa i soo gaadhay kilaahuma wad ohanaysa markaa ja waa ficil maadi nuunka nuun wiqaaya la hahda liannaha taqi ficl can lkasra yada ya mutakalim weyan waa mafcuul muqadama kilaa waa faacil muahara marfuuc wa calaamatu rafcihi alif liannahu mulxaqu bilmuhana kilaa mudaafo walhauna mudaaf ileyh miimku waa lilcimaad alifuna waa xarfun daalun cala taniya saasaa la odhanaya marka maa shardigii laga heli in damir loo idaafiyo kilaahuma marka waa mulxaq iyaan haleeshinana dee musani baan haleeshinana wakiltaahumaana waa la mid wara'aytu kilayhima ra'aytu ficlan wa faacil kilay mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alya liannahu mulxaqun bilmusana kilaa mudaafahimaana mudaaf ilayh haye shardigii maynaan ka helin waan ka helnay wakiltahimaana waa la mid wamarartu bikilayhimaa bikilayhima alba xarfu jarin mabniyu cala kasri la maxalulah min alcraab liannahu xarfun kilay ism majruurun bilba calaamatu jari alya niyaba can kasri liannahu mulxaqun bilmusana waa mudaaf o haaduna waa mudaafile mimku waa xarficmaad aliftu waa xarfun daal cala tasniic kiltayhimaana waa la mid shuruudii baan ka helna soo maa marka waxaa la icraabaya icraabta musanaha kilaa iyo kiltaa haddii loo idaafeeyo damiir haddii loo idaafeeyo haddii aan damiir loo idaafeyno ismi daahira loo idaafeeyo miya wuu soo wadaa iyadan wuu soo wadaa waa yahay culimadu cilladaa way isweydiiyaan waxay dhahdaan marka damiir loo idaafeeyo maxaa loo icraabay xuruuf bay yidhahdeen waxay yidhahdeen damiirkani dee wuxuu naaib ka yahay maxay wuxuu farax ka yahay ismiga daahirkuu farax ka yahay soo ma xuruuftan la icraabayaana maxay farax ka tahay xarakadii bay farax ka tahay fa ucdiya alfarcu lilfarci saxiix wala la haddee la haddee la idaafiyo ismi daahira loo idaafeeyana dee xaraka la icraabaya soo ma markaa eeg asalkiiba waxa loo idaafeeyey shaygii daahirka ahaa ee faraca uu ka ahaa damiirku ila waa ismi daahire iyo xarakadii maxay uu farac ka ahaa xuruuftu soo ma fa ucdiya alaslu lilasli bay idhahde sidaasay dhahda waa yahay fa in udiifaa labadoodan haddii la idaafeeyo ila daahiri daahir haddii loo idaafeeyo kaana waxay ahaanayaan labadoodu multabisayni bilali ali kuwa ku dheehan fi laxwaali halaaati saddexda xaaladoodba saddexda xaaladood maad garanaysaa waa saddexdeed xaalatu rafiy xaalatu nasbiya xaalatu jarde ah, maxaa kaa hahay jismad ah, jisma aggaa utuurasa saddex xaaladood waa inasaa ufahandaan alif baa la icraabaya sida ayaa laazimi jiray ismiga manquus mise maqsuud ismiga akhirkiisa u dambeeyo alifta de ismigaasaa saa laazimi jiray soo ma oo lagu qadari jiray litacadud lagu qadari jiray markaa xaraka muqadara ayaa la icraabayaa xaraka muqadara wa kaana icraabuhumaa bixarakaatin muqadaratin fi tilka alalifi bu i ya saasuu idin qarya ninka wa kaana wuxuu ahaanayaa icraabuhumaa labadan icraabkoogu bixarakaatin buu ahaanaya xarakaadkaasoo muqadaratin la qadariyo fi tilka calaa tilka taa dusheeda lagu qadarayo alalifi alifta saasuu qoraya miya ya wa kaana icraabuhuma kalmaqsuuri bixarakatin muqadarati saasuu qoraya miya ah, fi tilka alif soo ma muqadarati fi tilka alif wa kaana wuxuu ahaanayaa icraabuhuma icraabkoogu wuxuu ahaanayaa kalmaqsuuri maqsuur xaalo uu la mid yahay bixarakatin xaraka mid ku sugan buu ahaanaya saasay noqonaysa xarakada oo muqadaratin la qadarayo fi tilka alif ala tilka alif alifta dusheeda lagu qadarayo waaya naxu jaani kila rajulayn iminka an rajulayn muna ismi daahirayn ya maan ismi daahira loo idaafayn shardigoguna muxuu ahaa idaafatan ila damayni faclaman munayn shardigii maan la waayin maxaan samaynaa ma mulxaqun bilmusanaba la maxaa la iraabaya iraabti ismiga maqsuud baa la iraabaya markaa kila waa faacil baa la ohanaya marfuuc wa calaamatu rafyi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru kilta ljannatayni waa inaad iraabi kartid marka waad iraabi karaysaa ma de aliftin baa lagu qadaraya janatayna rajulayn baa lamid ta wa ismiga daahirka waad idaafeynaysaa mayna basidayn markaa kilaa iyo kiltaa waxaad u yar fiirsanaysaan waxa ka dambeeya hadduu damiir yahay waa mulxaq hadduu damiir noqon waayo ismi daahira u noqdona ismiga maqsuurkaa si aad u iraabtid maad u iraabaysa mayna basiid bayn ka soco sheekh wakilta mraataynina way ku cadfan tahay ra'aytu ficlu wafaail kila mafcuulu bi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu muqadaratu cala lif manaca min duhuuriha tacadulu kila mudaafa rajulayn mudaaf ilay majrur calaamati alyan yaab cala lkasra lianahu alya almaftux ma qablaha almaksur ma bacda lanahu muana wanunu ciwadu can tawin aw alxaraka aladayni kanat fi ismi mufradi wa kilta mra'ataynina way ku adfan tahay wamarartu bikila rajulayn bikila alba xarfi jarin kila ism majrurun bilba wacalaamatu jari kasratu muqadaratun cala alif manaca min duhuriha tacaduru kila mudaaf rajulayni mudaaf ilayhi majruru calaamatu jarihi alya almaftux ma qablaha almaksur ma bacda lanahu muana wanunu ciwadu can tawin aw alxaraka aladayni kanat fi ismi mufradi wa kilta mra'ataynina hakada saasay lamid tahay halkaa maxay naga baxay musane mulxaqaadiisii dib aanu dhiganayna waa shanta inta kale kusoo kordhan insha alla gadaal ka qaadan doontaa laakin intaas baad xifdiyaysa alkaa baydkaa lagu ururiyey wama jamcu mudakr salim fa yurfacu bilwaawi jamcu mudakr salim wow baa lagu rafciyaa niyaabatan can lfatxa sooma an idam niyaabatan can idama wayunsabu bilya niyaabatan can lfatxa wayujaru bilya niyaabatan can lkasra mayna saayna culimo sidaan u xarakayna waaye way isku ekaadeene oo labadood weeya abaa la ecraabe saynu u kala garanaa waa kan almaqsuur maa qablaha xarafka ka horeeya jamca mudakar saalim yadiisa maxaa la sameeya waa la hoos dhigaa almaftuux maa bacdaha xarafka ka dambeeya yadiisana waa la kor dhigaa saxiix walala waa la kor dhigaya almaftuux maa bacdaha waa yahay sidaasi waa sida asharkaa wey lidaruura mararka qaarkood lidaruura waa la iskaga waxa weyan waa la kasrin karaa ah, baydkeenu soo qaad qaadan jirnay wmaada tbtagi shucaraau mini waqad jawaastu xadd arbaiini arbaciina in la dhaaba sooma arbaciini bu yidhi arbaciini bu yidhi wamaada tabtagi shucaraau kuwa shucaradii maxay iga rabaan bu aniga waqad jaawastu xaalan ka gudbay xadd alarbaciini anigoo afartankii la dhaafay maxay la daandaansanayaan bu l ma iska kay daayaan waa markaas see loo xarakaynaya yaada xarafka ka horeeya waa la kasrinaya xarafka ka dambeeyana waa la fatxinaya mana sin iyadoo m nadmi ana waynu gaari doonaa bade wanuunuhu maftuxatun id tudkaru wanuunu fi kuli musanan tuksaru soo saamaaan jiri xariiri saasu ohan doona haddaba mulxaqaad bu leya isaguna mulxaqaad bu leeya shuruuddiisi waan ka dheregsanaya isagana de shuruuddiisi waan ka dhareegsanayo laba mid buu ka imanaya ismi calama iyo sifo calamku shan shardi buu lahaa sifaduna lix shardi bay lahay koob iyo toban soo ma shuruudda musanahana waa loo shardiyayo waa caam kaasuu la wadaaga lakin koob iyo tobanka shardi isaga gaar u yihin isaga ayay gaar u yihin bay dhahdaan culimadu waa yahay mulxaqaadiisu haddaba isaga waa afar way fudud tahay soo ma waa afar afartii sheekuu isku dhex daadiyey wauxiqa bihi ulua caalamuna wa cishruuna unbugu alkaasun uu kuu tiriyo lakin waan yar kala soocayna dhegta dhiga waxaa la odhanayaa waa afar afar baa lahaleejiya wulxia bihi arbacatu ashya o arbacatu abwaabin afar baa la haleeshiya afartaasi jumuucu taksiirin alati jaءat calى suurati jamci mudakari salimi waa jumuuc taksira jamcu taksirki soo garan maysaan waa jamcu taksir laakiin waxay ku timiday suuradii iyo qaabkii jamca mudakaru saalim maxaa la odhanaya waa mulxaqun biljamci mudakari saalimi baa la odhanaya mulxaqun biljamci mudakari saalimi baa la odhanaya waa kii koowaad kaas ka labaad asmaau jumuucin allatii laa waaxida laha min lafdiha laa mufrada laha min lafdiha waa asmaa loo yaqaano asmaau jumuuc wax mufrada oo lafdigoogu leeyahay ma jiro lafdigoogu mufrad male mufrad male waa asmaau jumuuc lakin way dhici kartaa shay kale oo isku macnayiin oo mufrad way dhici kartaa lakin iyadu mufrad male taana maxaa la odhanaya wa mulxaqun biljamci mudakari saalimi baa la odhanaya maxaad i haysaan sow laba ma haysid ka saddexaad waxaa la idhahdaa waa jumuucu tasxiixin allatii lam tastawfi shuruuda sow jamcu mudakar saalim shuruud umaynaan soo dhigin shuruuddii jamcu mudakar saalim baa laga waayey shuruuddii jamcu mudakar saalim ayaa laga waayey waana jamcu mudakar usaalim suuradiisii buu leeyahy maxaa la samaynaya waa mulxaqun biljamci mudakari saalim iyo almusamaa bihi jamcu mudakar saalim baa cid magac looga dhigay kaasina isagaa la haleeshinaya waa imisa afar maynahayn afartaasaa markaa mulxaq u ah afartaas baad iska xifdiyaysa afartii hadda wuu isku dhex daadiyay waa inaan inagu ka soo marnada marka waaya waxa u horeeya asmaau jumuucin allatii laa mufrada laha min lafdiha waa asmaa loo yaqaano asmaau jumuuc mufradna male waa saddex lafdi buu ka tilmaamay ulu caalamuna cishruun iyo waxa weeyaan waxa ka dambeya lafdiga uluya ulu soo ma aragtan lafdiga ulu mufrad male de mufrad he waxa weeyaan male isagoo sidaasi ah oun baa waxa weeyaan la isticmaalay marka waa ismu jamc bimacnaa asxaab wey waaxid male lafdigiisu laakiin bal min macnaahu oo dhu iyo ulu waa isku macno soo ma dee dhu iyo ulu mayna isku macnayn waa isku macno laakin ulu lafdi waaxid mufrada male de mufrad male marka eeg suuradii muna lahay jamcu mudakar saalix laakin ma wuxuu leeyahay mufrad laga soo jamciyo muu leeyahay jamacayl waxaa shardiga in mufrad laga soo jamciyo ma jamac muu leeyahay markaa uludani lafdi laga soo jamciyey waa maya marka waxaan oranaynaa waxaa la haleeshinayaa jamcu mudakr saalim baa la haleeshinayaayo waa ismu jamac baa la odhanayaa mufrad malad odhanaysa waa ismu jamac ka labaad waa caalamuna caalamuna wey bifatxi lam waa caalamuna bifatxi lam waay caalamudana caalamunadanida ismu jamac weeyaan iyaduna mufrad male mufrad male mufrad male culamada qaarkood ba mufrad way leedo caalamun ba mufrada bay idhahdeen caalamun ba mufrada lakin aqaluljamci alaaa jam maxaa u yar saddex baa u yar soo maa caalam markaa waa maxay waa ma siwa allah caalamuna waa maxay ama caalamina waa inta cuqaladan weeyaan markaa midkee badan caalam baa badan soo maa de jamcu inu badnaadaya sooma markaa jamc uma ahba yidhahdeen jamhe uma aha bay yidhahdeen jam uma aha sidaa aawadeed caalamunana waa maxay waa ismu jamac bay leeyihin iyaduna mufrad male mufrad male haddee taa aad martid taa culimadaasi ay mareenna mid kale ad kaga jawaabi kartaa waxaad odhan kartaa waxa weeyaan waxa laga waayo shuruudi kale ayaa laga waayo de calamna maaha sifana maad odhan karta calamna maaha sifana maaha dee taa lafteeda lagu keena waayahay cishruunna dee mufrad male cishruun mufrad male sheekh cishruun ma cashara ma mufrad ba maye mufrad ma waayo aqaluljamci halaate soo maa casharatun casharatun casharatun isku gee ma labaatan ba mee waa soddon mana soddon noqonayn saddex casharaada la isku geeyey miya me waa laba casharaadoo la isku geeyey markaa jamac maaha de mufrad uma noqon karto mufrad ma noqon karta uma aha sidaa aawadeed cishruunna waa maxay waa ismu jamac baa la odhanaya maxaa ka dambeeya cuquudda waxaa lagu sheegay cishruun halaaثuun arbacuun khamsuun situun sabcuun hamaanuun tiscuun intaasaa alcuquud la dhahda intaa wey intaas maxaa samaynaysaa waxaa la dhahda waa asmaa jumuc bay soo gelayaan iyaguna markaa mufrad male intaan ma isla fahnay mufrad male maxaa la odhanaya oo loogu magac bixinaya asmaau jumuucin allatii laa mufrada laha min lafdiha baa la odhanaya mayna basidayn saddex buu ka tilmaamay waa ulu iyo caalamuuna iyo cishruuna intaasu ka tilmaamay waana saa u kala meratid waxaa noogu xigay jumuucu taksiirin allatii jaءat calaa suurati jamci lmudakari salimi waa jumuuc loo yaqaano jumuucu taksir waa jamcu taksir laakiin waxay ku timiday suuradii jamcu lmudakar asalim araduuna iyo sinuuna iyo waka araduunkani waa jamcu ardin eeg ardun ardun ardun waa mufrad sooma garanay jamciisa muxuu noqonaya araduuna bu nidi isla markaa horta muna isbedel dhicin takyiiru shakli muna dhicin arma dhac mise ma dhicin dee mn muna jamcu tagsiir ahayn waa jamcu tagsiir haddaba maadaama isbedelu dhacay jamcu tagsiir weeya waynu garanay laakiin muxuu u yeeshay waxaa lagu jamciyey markii jamcu tagsiirka la jamcinayey hee wow iyo nuun dee mayna suuradii jamcu mudakar saalim ahayn waa jamcu tagsiir yeeshay suuraddii jamcu mudakar ah saalim markaa maxaynu haleeshinayna jamcu mudakar saalim baan jamcu mudakar saalim baynu haleeshinayna mayna basidayn sinuunina waa sidee sinuunna waa sanawun bay ama sanahun bay dhahdaan gaari doonaa sanawun ama sanahun bay dhadaan kadibna laamkii u dambeeyey sanawun ama sanahun marna wow a marna ha ah jamaca lagu fahmaa sanawaat ama sanahaad bay ku jamciyaan ayaa maxay sameeyeen loo bedelay laga soo ciwad qaatay taa-u taaniif sanatun bay noqotay soo ma arag markii la jamcinaye maxay idhahdeen si bay idhahdeen mana jamcu tagsiir ayn jamcu tagsiir maa wuu yahay de mauna isbedel dhicin maxaa la yidhaha adana siniina baa la yidhi siniina baa la yidhi wa baabu hudan muxuu uga jeedaa baabu siniinka muxuu uga jeedaa baabu siniinka fahma baabka wuxuu uga jeedaa waa shay kasta oo jamac u ah hulaathi wa waa hulaathi waa hulaathi laamtiisiina waa la xadfay waxaana laga soo ciwad qaatay taawtaniis waa hulaathi waa saddex xaraf leh xarafkii u dambeeyey ayaa laam ay u yaqaanaan sarfiyuuntiy ayaa la gooyey kadibna xarafkii u dambeeyey ee laamka ahaa ee la gooyey waxa laga soo ciwad qaatay taawtaniis baa laga soo ciwad qaatay maxaa la odhanayaa baabu siniin baa la dhahdaa baabu siniin baa la dhada insha allah waynu gaari doonaa iyagoo qoranba waynu arki doonaa halkaana maxay naga baxay jumuucu tagsiirin alati jaءat calaa suurati jamci mudakari asalimi maxaa inoogu xiga jumuucu tasxiixin alati lam tastawfi ashuruuda waa jumuuc jumuucu tasxiixa laakiin shuruuddii un bay oofsan weydoo laga waayo waa ahluuna iyo waabiluna ahluna waa ehlo waa qaraabadii weeyi waa jamcu ahlin mufradkiisi waa ahlun waabiluna de waa waabilun fain lam yusibhaa waabilun marka waabilun iyo ahlun bu ahaa mufradkooga iyagu mufrad way leeyihin hase yeeshee shuruud baa laga waayey oo ahlun calamna maaha sifana maaha waabilunna calamna maaha sifana maaha maadaama shuruuddii laga waayey dee laga jamcinayeyba maxaa la odhanayaa waa mulxaqun biljamci lmudakar asaalim o shuruuddii baa laga waayey labadaasna waa alati lam tastawfi ashuruua maxaa kuu laaban masumiyun baa kuu laaban soo ma waa zaydun od nin ubuisid zaydun muslimun oo nin ubuisid dee jamcu dakarsaani baad haleeshinaysa ciliyun buu ku tusaaleynayay ciliyun waa makaanka sare ciliyuna lagu jamciye soo ma ciliyuna iyadoo lagu jamciya ciliyuna meel looga magac dhigay marka maxaa la odhanaya waa masumiye bihi baa la odhanaya waka jamcu dakarsaanina waa inta wuxuu ulu baa la wa caalamuna baa la wa cishruuna baa la iyo wamaa bacdahu cishruun waxa ka dambeeya oo min alcuquudi guntinaha ah wantahi gaadh ila tisciina ilaa sagaashan gaadh wa araduna la haleshi wa sunuuna la haleshi wa baabuha wa baabi sunuuna la haleshi waa hulaasi kasta laamtiisii la xadfay laga socay qaatay tawtaniid wa ahluna wa waabiluna wa ciliyuna baa la haleeshiyey walaa yaatali ululfadli laadaasi waa naahiya yaatali waa ficil mudar majzuum billah annaahiya calaamatu jasmadii waa waxaa noqonaya waa xadfu xafil cilla waa yaada soo ma ulu baynu uga socona maxalushaahidkeena ulu waa maxay waa faacil dee soo ma mulxaqun bijamci mudakar salim maxayna weeyi ismu jamc ta dambana waa la mid an yu'tuu ulil qurba ulidana waa maay waa mafcuul maynan mayna mafcuulayn calaamadii nasbadu me waa ya-da waa ismu jamc mayna yadnayn ina fi dalika ladikraa liuli lalbaab waa iyadii oo la jaray un imankana calaamatu jarki waa maxay waa ya-da saddexda goorba waa iyada walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin caalamiina buu uga socdaay waa mutaaf ilayh majrubu calaamatu jarki alya isna muxuu yahay ismu jamc isna munan waa ismu jamc isaga laftiisuna walabithuu fi kahfihim halaaa miatin siniina siniina iyadna waa maxay waa jumuucu tagsiirin alati jaءat calى suurati jamcin mudakari salimi ibnu hishaam wuxuu odhanaya walam yaqac lafdu siniina fi lqur'aani marfuucan qaalahu ibnu hishaam fii sharxi shuduur saasuu ka odhanaya lafdu siniin isagoo marfuuca qur-aanka dhexdiisa muu dhicin waka aladiina jacalu qur'aana cidiin cidiinna waa maxay siniin bay lamid tahay isaguna waa cidatun cidawn ama cidahun buu ahaa kadibna cidiinaa layidhi maxay noqonaysaa wawa baabgudi bay soo gelaysaa siniin baabkiisii wey shakalatnaa amwaaluna waahluna waahlunadan amwaaluna baa lagu cadfaya haye ahlunkana waa maxay waa jumuucu tasxiixin lam tastawfi ashuruuda saa ula min awsadi ma tudcimuuna ahliikum tana waa la mid waa iyadii oo ahlihim waa iyadii oo jaranu mayna basidayn ina kitaab alabraari la fii ciliyiin ciliyiinna waa wama sumiihi wey wama adraka ma ciliyuun wallahu aclam subxanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk